والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة halkani baabu jawaasi lacni shaydaani shaydaanka lacnadiisa la lacnado banaanideeda baabkii weeye fii asnaa'i salaati salaada dhexdeeda bal de haddii umuur bay noo soo socota rasuulkii ilaahay dee ilaahay waa arag uu arkay oo laakiin taasoo kale hadday dhacdo un weeyaane bal salaada dhexdeeda in shaydaanka lagu lacnadi karo ama ay taasi banaantahay buu baabkeedii yahay iyo tacawudi tacawudkii minhu ilaahay laga magangelayay <clears throat> sharkiisa iyo wasatadii iyo dhibkii ilaahay laga magangelayay wa jawaazi alcamali camal banaanidii alqaliili yar fi salaati waa camal aan salaada camalkeedii ahayn laakiin aan badnayn oo kooban bal taas banaanida uu banaanyo unu salaadii burin ahayn bal taasna waa baabkeedii oo waa inoo soo socotaa <clears throat> xadaثna isxaaq بن ibrahim وisxaaq بن mansur qaala أخbarana ndr بن shumayr qaala أخbarana شhucbat qaala xadaثna mحamed wahuwa بن زiyaad qaala wuxuu uhi mحamed بن زiyaad samictu abا hurayrata yaqul abا hurayra an maqlay xaaluu ku qowlayo qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa yihi ina cifriita waa ku maarida waa kuwaa dee sharka iyo dhibka iyo makriga badan ee min aljinni jinka kaba midi jacala wuxuu bilaabay gudagalay yaftiku inuu weerarayo calaya aniga korkay albaarixata si uu salaada iga gooyo e waa si dee markaa deg dega ama faj-a iyo lama filaana ayuu igu soo booday shaydaan isagoo doonaya maxay liiqdaca si uu gooyo calaya korkayga asalaata salaada صaxiixa <clears throat> muslim yaftiku baa inoogu sugan kollay bukhaari riwaayadiisa xadiidkana tafallata bay ahayd halkan yaftiku bedelkeeda tafallata bukhaari wariyey labada macnona culimadu waa wada saxiix bay leeyihiin oo fadkooga asalka hore ee ama alfatk alakdu fii gaflati wakhadiicay fadka yidhaahaan waa ruuxii oo dee iska baraadla aan waxaan kaba warqabin oo adugu waxa weeyaan si dee kaflo ah ama loo diro saas oo kale kiiladii waa nooc fadkii ka mid ah ama wax kaleba loo gaadhsiiyo taas baa adugu lagu magacaabaa fadki laba yidhaahaa <clears throat> marka imika halkana macnuhu waxa weeye shaydaanku waa inoo soo socdaa kollay riwaayaadkiisii xadiidka uu lahaa waxaana inoo dambeeya riwaayo xadiidka ama riwaayo dambe on saxaabigan ahayna saxaabi kala warinayo inuu isagoo la ordayaa qori dab leh ama dee shihaab banaar ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee uu markaa soo gaadhay isagoo doonayaba salaadii inuu kaba gooyo marka halkan waa doonitaankiisan iyo raqbadiisan inuu rasuulka ilaahay salaadiisii ka jeediyo ka shuqliyo ayaa iyaduna fadkigii ah imika halkan looba jeeday asalka horena fadkista aan soo sheegnay alakdu calىa gafla ama alqatlu calىa gaflatima ruuxii oo iska baraadba oo la dilana fadki waa lagu magacaaba oo <clears throat> xadiid abi daud-i ay wariyeen baaba alimaanu qayada alfatka laa yaftiku muؤminu iimaanku wuxuu dabray fadkigii waa dadka caynkaasi ama ruuxu isagoo iska baraadla un la dilayay iimaankaa dabar u noqday oo ruux mu'mini waxaa ma sameeyo weeye taasoo kale kuma dhaqaaqo haddaba in taa wey amaa tafallata bukhaari inooguma sugan iyadna macnahanun weeyaanoo waxa weya igu soo fakadaydu macnaa si kaflea ah, lama filaana iyo kada ayuu iigu yimi weeye isagoo dee waxaan doonaya inuu sameeyo liyaqda calaya salaata wain allaha ilaahay amkananii waa imakansiiyey minhu isagii ayaabuu gacanta ii soo geliyeyoo fadacadtuhu waan siririyey neeftaan ku dhojiyeyoo dacadtuhu macnaa khanaqtuhu weeye waana daalkaa dee dhibaan kaley oo fadacadtuhu bal lafti kalena waa inoo dambeeyaaye falaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an arbidahu inaan xidho ilىa janbi saariyatin tiir dhinacii min sawaari lmasjidi masaajidka tiirarkiisa kaba mida ah xataa tusbixuu ilaa awaamiri sataan tanduruuna xaala ay eegeysaan ilayhi isaga xaggii oo intan halkaa kuba xidho markaa waagu idiin baryo aa wada aragtaanba shaydaankii oo halkaa kuba xidhan ajmacuuna kolley ajmacuunana taakiid waxay u tahay un ficilka ama faacilkan weeyo damiirkan wowgan bay ta'kiid u tahay dhammaantiina ay noqotaan kuwa arkaya oo daawanaya aw kullukum waa shaku min araawiye ajmacuuna ayaabay tahay oo xataa tusbixuu ilayhi kullukum ilaa ay noqotaan kuwa eegaya arkaya dhammaantiin taas baaban kuba hamiyey laakiin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu taa uga joogsaday waa tan uma dakartu dakartu macnaa tadakartu weeye waxaan xusuustay qowla akhii sulaymaana walaalkay sulaymaan qowlkiisii uu yidhi رب اغفر لي <coughs> وhب lii ملكا لاa ينبغي لأحد من بعdي ilaahow ii dembi dhaaf oo isii ملكan ملki isii laa ينبغي aan u haboonayn لأحadi أحد min bacdi aniga dabe waxaad aniga iga dambeeye mulki aan iyagii u laayiq ahayn oona siin ilaahu isii dee ilaahayna wuxuu siiyey subxaanaه wa taعaalى shayaadiinta iyo jinka iyo inuu ku shaqaysto ku tasarufo taasoo bal waxa weeyaan wixii uu doonayey ay u qabtaanba de bal matalan oo kii iyada amar diidiya waxaa la yimaada uu awood iyo surdo uu lahaa ku xidho ku dhibo bal matalan haddaba ama wixii kagaba gooyu ku abaal mariyo haddaba taasaan xusuustayoo ee dacwada uu rabbigii baryey dhowrid aan taa dhowrayo oon ilaalinayo nebigaa barya ducadiisiiyo ijaabadii rabbi u aqbalay ayaan arrinkii aan doonayey faraa ugaba qaaday oo ah inaan xidho si aa u aragtaan faraddahu llahu ilaahay waa celiyey khaasi aan xaaliya isagoo daliil ah oo muraadkii iyo wixii uu doonayay aan gaadhin la fogeeyey oo daliil ah ayaa ilaahay celiyey bal xadiidka horta duruqdiisa waan iska wada dhammaynayaa waxyaalaha inooguba yar sugan oo ay kaba mitay tarjamadna markaasaan dib ugu soo laabmaynaa وqاaل بن منصوr ina منصوr wuxuu yihi شعبة عن محمد بن زياد waxaa intan kolley arin buu inoogu cadaynayaa sheekhu aynu uga soo baranay mslim oo ah sheekhadiisana uu xadiidka kaga maqlayo alfaadoodu xataa macnayaanay isba bedelin be haddii wax dee farqiga ay u dhaxeeyey inuu muujiyo xataa wax macno oo dee ay isku bedelayaan ama macnahood bedelmaya ayaanuba jirinba laba sheekna xadiidka uu kaba wariya waa labada isxaaq isxaaq ibnu ibraahim iyo isxaaq ibnu mansuur marka halkan muxuu inoogu yihi isxaaq ibnu mansuur riwaayadiisa waa isxaaqe eh. waxaa ku sugnayd shucbatu can moxamed ibni ziyaad taas wuxuu inoogu caddaynayaa marka laba arrimood bay ku kala duwan yihiin mid weeyaane isxaaq ibnu ibraahim wuxuu yihi shucbo iyada akhbaranaa shucbatu waa wada leeyihiin marka maxaa xadaثana mحamed shucba markaa siqadan uu isticmaalay samaac buu caddeeyey xadaثana mحamed waa mid welibana maxaa kuba sugnayd mحamed magacii abihii lama dhamayn ee uu caddeeyey ciddii looga jeedayo wahuwa بnu ziyaadin ama isxaaq ibnu mansuur horta isagu halkaa xadaثana mحamedu bedelkeeda muxuu yihi waa can mحamedin halkii wahuwa بن زiyاadin ee magaca aabihii aanu riwaayada ku jirin laakiin si dee ciday ahayd ama cidda uu yahay loo cadeeyo taa wahuwa loolaba yimi taasna muxuu yihi bedelkeeda can محamed بn زiyaadin oo wahuwa may jirin aabihiina waa sheegay riwaayadiisa laakiin kumay sugnayn xadaanaa kumay sugnayn intaas labada arimood baa labadan sheekh ee mslim xadiidka intaa yar bay ku kala dunaayeen xadiidka inta kale ama xadiidkii way wadaagsadeenba waa arrinkaa ku yar tacalluqsan moxamed ibnu ziyaad iyo si ugaba wariyey marka la eego ama siiqadii uu isticmaalay taxamul ee uu isticma ama siiqo adabaan ujeeda ee uu isticmaalay waxa weeye shucba intaas wey xadaثna moxamed ibnu bashaari qaala xadaثna moxamed wahuwa bnu jacfari xa qala wxad mslim wuxuu uhi وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna shabaabatu kilaahuma can shucbata fi hada اisnaad waa dariiq kaleo xadiidkii leeyahay markaa sheekhu laba sheekh buu muslim maantana kaba wariyey mid waa moxamed ibnu bashaar oo gundar ama moxamed ibnu jacfar kaba warinaya midna waa abubakr ibnu abi shayba oo shabaabat ibnu sawaar kaba warinaya labadoodu haddaba shabaaba iyo moxamed ibnu jacfarna xadiidka shucbay kaba wariyeen shucbana waa kii marka isnaadkiisi aan kama soo baxno waa can moxamed ibni ziyaad can abi hurayrata taas buu ahaa marka fii hada lisnaadi waa isnaadka fi iyo kolkol bi isagoo isticmaalayana horeynu kitaabka ugu soo aragnay oo kolley fida halkan bimacnaa ba wey oo bihada lisnaadi isnaadkaas ayaanu kuba wariyey in soo maree shucba lahaa xadiidka waana xadiidkii markaan kaba soo baxnay wax yar bay ku kala dunaayeen labada dambe wuxuu yihi markaa sheekhu raximah الlahu taعaalى waa muslime walaysa fi xadiiث bni jacfarin ina jacfar waa gundar ama moxamed ibnu jacfar xadiidkiisa kumay sugnayn qowluhu qowlkiisana uu yihi fadacadtuhu aan kusoo fasirnayna waan siririyey oo macnaa waa dee isagoo cunaha qabtay oo neeftii kuba dhajiyay khadabtu intaasi horta kumay sugnayn horta isaga moxamed ibnu jacfar kumabay jirin وأmا بن أbي شhayبة amا أbو bكر بن أbي شhayبة faqاala fيi riwaayatii wuxuu ku yihi fadacaته halkii daalkaa dhibicdala ahayd daalkii muhmalada ahayd ayay riwaayadiisu ahaydoo fadacadtuhu waan riixay weeye o macnaa dafciga xooga leh ayaa dacti iyo iyo addacu iyo addactu waa isla macno waa addafcu shadiid wey waa si xun baan u tuuray weeyaan oon uba riixay taas buu yihi oo markaa waxa weeyaan on bal culimadu kolaytay iyagu meeshan badiyaan ee xadiidka riwaayadiisana ku badani waa daal mucjamo ah oo macnihii uu yahay khanaqtuhu saan marka horeba kuwa soo fasiray riwaayadan ibnu abi shaybana halkii daashii dhibicda lahayd bay daashii muhmalada ahayd ay timi macnuhuna si aan soo sheegay wayo dafactu dafcan shadiidan buu noqon xagga luqadana adactu iyo addacu yadcu lyatiim waata qur'aanka kuba sugan taasi waa addacu daca yadcu dacan iyo dacata oo addactu markaa la yidhaaho oo dee ta iyo ay ficilka ugu dambayso labadooduba waa isla macnoo waxaa la yidhaahaa waa addafcu shadiid waa dafcigaa xooggale ayaa la yidhaahaa markaa macno keli buu keenayaay ah ilaahay isagoo daliila khaasi ah madruuda ayuu celiyey wuxuu doonayey waxa weeyaan ma gaadhin rasuulka ilaahay salaadii kama goyn kamanaanu shuqlin oo kamanaanu jeedin bal markaa taasoo dee rasuulka ilaahayna ilaahay baaba makansiiyo gacantiisii soo geliyo waa kan ama dacigu ha dhaco iyo dafcigaa xoogga leh ama se uu khanqiyeyba ama siririyeyba e eh, waxa weeyaan tamkiin ilaahay makansiiye subxaana wa tacaala ayuu gacantiisa soo geliyey oo bal markaa dee taas arrinka uu daayey inuu waxaa wax ka badan kusii sameeyaan ay ahayd un dhowrid iyo ilaalin dacwadii nebi sulaymaan uu dhowrayo xadaثna mحamed بن سلمة الmuradiي qال xadaثna cabdاللahi بن وهب عan معaawiyaةa بن صالح yqul xadaثnii waxa ii waramay رabيcaة بن يزيد عan أbي إdrيس الkhawlaniي عan أbي الdرداء qال أنه qاal wuxuu yihi صxaabiga jليilka abudرداء cwaymr qaama rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa istaagay fasamicnaahu waanu maqlay yqul xaaluu ku qowlayo salaad baanu u kacaye acuudu billaahi minka isagoo taaleh ilaahay baan kaa magan gelaya uma qaala wuxuu yihi haddana rasuulkii ilaahay alcanuka bilacnat illaah waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay ثaلaaثan saddex goor buu taa ku celceliyey alcanuka bilacnat الlah alcanuka bilacnat الlah alcanuka bilacnat الlah taas buu yihi iyaguna way arkayaan waxaan ciddan uula hadlaya ma arkayaane rasuulka ilaahay bay arkayaan iyo dee arrintan salaadiisii aanay kuba aqoon inay kaba dhacdo soo korodhay oo basada wuxuu weliba fidiyeeyadow gacantiisii rasuulka ilaahay kaanahu suu yatanaawalu qaadayo macnaa yaakudu weyo shayan oo gacantii buu haddana rasuulka ilahi fidiye si wuxuu qaadayo ama wax qabanayo falama faraga min asalaati salaadii markii uu ka faaruquu dhammaystay ayaa qulnaa nidhi yaa rasuul llahi rasuulka ilaahay ow qad samicnaaka waxaanu ku maqalay waanu ku maqalay taqulu xaal ku qowlayso fi salaati salaada dhexdeedii shay-an shay aad ku qowlayso lam nasmacka aanan maqlin taqulhu oonan ku maqlin maye taqulu xaal aada odhanayso qabla dalika waqtigan hortiiba oo waxaanan adigoo imika horteed ku dhawaaqaya ama ku hadlaya aanaan ku maqlin salaada dhexdeeda ayaanu maqlay adigoo leh wara'aynaaka waxaananu ku aragnay basabta adoo fidiyey macnaa madagta wey yadaka gacantaadii qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo arrinka u sheegaya iyo sababtii waxaan uu laba yimi ina caduw allaahi cadowgii ilaahay ibliisa ibliis waaba cadowgii ilaahay ibliis jaa-a waa yimi bishihaabin min naarin waa aduu waxa weeyaanuun waa qori dable ayuu laba yimo waa dad uu siday shaab naara liyajcalahu si uu u yeelo fii wejihi wejiga si saaro ayuu u yimi ayuu taasuu laba yimi faqultu waxaan idhi acuudu billaahi minka ثalaaثa maraatin saddex goor baan taa idhi uma qultu waxaan idhi alcanuka bilacnati اllaahi taama waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay ee taamati dhan een wax nuqsaana aan lahaynba way ku fasireen taa culimadu ama waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay ataama macnaa alwaajibatu lahu almustaxaqati calayh waa tii isaga u waajibtay ee mutay uu mutay weeye oo lacnadii ilaahay ee kuba dhacday ee uu mutay taasba weeyaane cadaabka daa'imka u waajibisay taas baan kugu lacnadayaa falam yasta'khir dib umuu joogsan markan saa idhina haddana ma laabmin oo dib uma joogsan ثaلaaثa maraatin waxay ku nasbisan tahay uma qultu dib ay ku nasbisan tahay oo uma qultu waxaan idhi ثaلaaثa maraatin saddex goor waxaan idhi alcanuka bilacnat الlahi taama taas weeye macnuhu oo waxaan idhi alcanuka bilacnat الlahi taama maxaan idhi ثaلaaثa maraatin saddex goor falam yastأkhir ay falam yataأkhar weeye dib uma noqon dib uma joogsan halkii un baan usoo taagnaa uma aradtu waxaan doonay akhdahu inaan qabto riwaayada horena waa qabashadani qabasho dee uu tiirkii kuba xidho weeyaan oo dadku ay hadhowna ay arkaan waa ka inuu gacantiisaba uu soo galay oo xataa uu saririyey oo dherarkiisii se riwaayaad kaleba kuba timi gacantiisa uu gaadhay o waxyaalahaas tamkiintaasi way jirtay qabashadaasi way jirtay waa qabasho intaa kaba badan oo ah tiir kuba xidho si ay dadku u daawadaan ama ciyaalka reer madiina ay uga ciyaaraan taas wuxuu u muraacaatan dee waxa weeyaan liducawati ama ducaai sulayman wallaahi baan ku dhaartay buu yihi rasuulka ilaahay lowlaa dacwatu akhiina walaalkeen sulaymaana sulaymaan ah baryadiisi iyo dacwadiisii aanay jirin uu ilaahay weydiisay mulkii aan cid kale u laayaq ahayn ku habboonayn inuu siiyo taasi oo taa iyo dhowritaan iyo ilaalin aan taa ilaalinaya iyo ijaabadii taas haddaanay jirin la asbaxa wuxuu ahaan la muusaqan mid xidhan tiir tiirarka masaajidka kaa mid ah oo yalcaw bihi ay ku ciyaarayaan min ahli madinati way wada arki lahaayeen dadkuna sia xadiidka horeba inooguba sugan bal arinku ciyaalka madina kuba ciyaari lahaa taas oo shaydaankii taasu noqon lahayo iskamana furi kareen kama baxsan kareen suuradiisii asalka ahayde aynaan ku arki karayno isuma celin kareen kol haddii dee rasuulka ilaahay taa laba makansiiyo ee arrinkaas buu u daayey <clears throat> bal xadiidku laba riwaayo ama laba xadiis baa baabka inooguba sugnayd xadiidka abu hurayra iyo xadiidka abu darda kollayna dee ziyaadaad ba ay leeyihiin ayadugu midkood ba aanu ka kala lahayn oo wataa laakiin macnuhu waa inoo dhan yahayba xadiidkuna wuxuu daliil u yahay horta waa arrinka uu baabaystay jawaaز اlcamal اqaliil fi الsalaato rasuulka ilaahay gacantuu fidiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh taa dadku way arkayeen arrinkan kale ah rasuulka ilaahay yihi dacatuheen ku fasirnay khanaqtu ama dafriga ha noqoto ama khanqiga ha noqoto labada lafti markan kale eegne iyadna waa ficil rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimi marka taasi waxay tilmaamaysaa oo waa tan u baabeysay camalka yar ee salaada dhexdeedii dhacay waxa weeye weliba hadday xaaje iyo baahina ay timaado oo kale dee taa karaahaba ma noqonaye inaanu salaadii dee dhexdeedii ay kuba banaan tahay oo waxa weeye aanay salaadii burinahayn waana inta u baabeystay arrinta kale dee jinka iyo ama shayaadiinta iyo de waxa weya intooda gaaladun baa shayaadiin laba idhaahay waa qaybta jinka ayuunba bay wada yihiin be <clears throat> inay dee jiraan iyo dee taa nusuusta qur-aanka bay noogaba timi oo ruuxa dee inkiro wujuudkoodii nusuustii qur-aanka ahayd ama dee nusuustii caddayd ee qur-aankii ayaabuu beeninayaa e bal taas markaa wujuudkoodii umuuro e lakiin ilaahay baa wuxuu ihi qur-aanka ku yihi inahu yaraakum huwa qabiilhu min xaysu laa tarawnahum ibliis isaga iyo reerkiisa ama qabiilkiisu way idin arkayaan meel aydaan kaba arkayn iyagu way idin arkayaan idinku se ma arkaysaan taas baa ilaahay yihi subxaanaه watacaala halkana rasuulka ilahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh deetiisa iyada mucjiso iyo arrin kale aheedoo dadka waa kaba dunaayo uu kaba baxsano haddii isagiyo ma ambiyada kaleba ay arkaan be laakiin xadiidka maxaa inoogaba sugnay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh haddaan dee taasi jirin arrinkaa nebi sulaymaan aanay jirin oo kuba xidhi laa tiir dadkuna ay wada arki kari lahaayeen ay dadku ay arki lahaayeen ama ciyaalka madiina ay kuba ciyaari lahaayeen markaa taasi waxay iyaduna tilmaamaysaa uun bal ama ha noqoto dee marka ay tashakulaan iyo suuro kale isu yeelaan oo taasi iyada dee waa shay mumkina aragtidood ama xataa suuradii kala haba noqotee walow qur-aanka ay noogu sugan taasoy taasooy taasi sida badan ay tahay haddana bacd اaadamiyiin ama fي bacd اaxwaal in laba arki karo taasi waayo haddii arinkaasi aanu wax suurtagala aanu ahayn oo dadku aanay sina kuba arki karahayn rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh ma sheegeen haddaanu dacwadaa dhowrahayn inuu dee ku xidhlaa tiirka dadkuna ay arki lahaayeen bal ama ha noqoto suuro u ku tashakulay walow dee suuro u ku tashakulay markaasoo ibnu aadam toosou iska soo dhigay aanay markaa muuqan may jirinoo waayo saxaabadu may arkayn cid uu la hadlayo rasuulka ilaahay may arkayn markaa suuradaaan dadku arkahayn buu kuba sugnaa hadduu ibnu aadam iskaba soo dhigay oo isu soo yeelay waa waxayna iyagu taas dhibaato ma taasi ishkaal ma jiro way arki kari lahayne lakiin kollay suurada inagaba qarsoonun buu kuba socday rasuulka ilaahi oo arkaye bal waxaan leenahay horta waa fi laqlab waa taa xaaladu de aimada ayaaba waxba inu shaafici ayaaba lagaba soo naqliyaa ruuxa dee sheegtay inuu shayaadiinta iyo waxyaalaha arkaya radatu shahaadataha markhaatigiisa ma aqbalayo dee ruux faasiquu noqonaya inu cadaalo lahaynoo sababtu ilaahay baabale inahu yaraakum huwa waqabiilu min xaysu laa taruunahum markaasuu isagii sheeganaya inuu arkayo iyadoo ilaahay leeyahay ma arkaysaan ma uu leeyahay eh, bal waxaan leenahay ama ha noqoto iyada tatashakulku waa dee baab kale laakiin markaa kale dee arrinkan xadiidku tu inoo tilmaamayo arrinkaasi waa fil aglabe laakiin dee shay dee mustaxiil oon dhici karin ma aha rasuulka haduu waxaan mustaxiil aan dhici karin yahay ee arrintani may timaadeenba oo san muu yidhahan salawaat ullahi wasalaamu calayh xal kale bal maalan arrinta iyadna muhimkaa xadiidka kuma sugan tarjamadana uu sheeku u dhigtay jawaazu lacni shaydaani fi asnaai salaati watacawudi minhu casharkii kan ka horreeyaan soo haynay hadalka dee salaadu inaanay usuubanayn haddee dikrigan ilaahay iyo tasbiixda iyo dig qur'aankan la aqriyo taa mooyaane khidaab iyo kalaamka dadka oo kale inaanay uga suubanahayn imanka sidaa daraaddeed waataynu habeenkii xalay tasooba aragnay saxaabigii mucaawiyat bnulxakam markuu yarxamuka allah ninkuu yidhi waana duca hadda taas eh, laakiin waa la hadlay inay saxaabadii dee ay si xun u eegeenba rasuulka ilaahayna markii dambe uu baray inaanay hadallada caynkaasi salaadii u suuban ahayn oo markaa dee ruuxii aan jaahil ahayn ama naasi ahayn ee u camdiyey khidaabkaas laba yimi xalay waxaan soo aragnay salaadiisu inay burayso halkana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh muxuu yihi isagu la hadlayay acuudu billaahi minka alcanuka bilacnati illaahi alcanuka waa khidaab ibliis ama shaydaankaas dee uu laba hadlayo taas <clears throat> in tarjamada i taalana waa tarjamadii nawiya bale inay banaan tahay lacnu shaydaan fi asnaa salaa dee de waa taa rasuulka ilahay xaladiisaan kuma xambaarina inaga dee sidan ku arki karnaa weeye amiyo seebay xaaladu noqonaysaa marka halkan culimada qaarkood waxay yidhahdeen halkan khitaab uu isagii la hadlaye may ahayn waa baryo ilaahay subxaana watacaala baryayo waa isticaado iyo magangeliyo oo waxa weeyaan arrinkani baryo uu ilaahay baryayo isagii uu kaba meengelayo taasun baabay ahayde may ahayn isagii oo imaka uu la khidaabayo taas may ahaynba saa daraaddeed baan salaadiisiiya taasi uba noqon <coughs> eh, laakiin kolley dee nooc khidaab isticaadada ha kuma sugnaato weliba tan dambe oo kale nooc khidaab waa kuma sugan yahaye bal matalan haddii imaka inooma caddo inay horreysiiyo inay dambaysay haddii aan idhaahno siday bacd alculamaa kuwa xambaareen arinku wuxuu noqonayaa qabla taxriim اlkalaam fi salaat sidaan xalayba soo haynina waqtigii hore waa jirtay taasi ee wax ishkaalow taasi imanaysaa maba jirto haddii bal masalan adigu tan aan kaba saarnana oo dee arrinkani waa arrin gaar ah rasuulkii ilaahay kuba yimi isagoo salaadii oo dee sanbaaba doono waana ficil dee dadkii kale imakasan inuu waswaasiyo mooye waxyaalahani aanay kaba ahayn ama xaggooda aanay kaba dhac ahayn be waxa weeyaan un dee kolley xaalo gaar ay noqon oo innaga aan ku camal falaynay ee inoo taalay waxay noqonaysaa untaa aynu xalay soo marnay ah intii kalaamka la xarimay dabadeed intii taa la nasakhay dabadeed inaan khidaab ee waxaan dikriga iyo umuuraha salaada ahayn wixii khidaab ee cid kale lagula khidaabayo inaanay salaadii u suubanayn kolley waana taa axaadiistii kala dunayd aynu xalay kula soo marnay halkan kolley maalikiyadiya qowlkoodu yahay haddii uu ruuxu kayrkii uba ducaynayo ay duca intu noqoto siqo khidaab haba noqotee inaanay salaada wax noqonahayne laakiin dee waxaa ka hor imanaya xadiidkii horeynu soo haynay yarxamuka allah adi u waa ducay ahayd siqo khidaabna way ahayd salaadii haddana waxba yeeshay oo kale bal matalan taas oo axaadiisii baabkii hore aynu kuba soo marne bal ama qabla taxriim marka de waa arrin khaasun baan kaba dhiganaye lakiin waxaan leynahay fii xaqina haddaan la odhan saydeen u iyo halkan qabla taxriim kalaam bay ahaydba fii xaqina kolley axaadiisii kala duwaneedaynu soo marnayoo khidaab toosa oon baryo ahayn ilaahay subxaana watacaala baryadaa dee gaarka ilaahay laba barya ama lafteedayba aan laba isticmaalin kolley xukumkii horun buu yeelanaya xagga salaada baabu jawaasi xamli sibyaani fi salaati wuxuu u baabaysan yahay <clears throat> salaad ciyaalka yaryar qaaditaankooda la qaada banaanida ay banaantahay salaada dhexdeed oo ilmo yaro hadda aada uba yaro wuxuu iska ilaalinaya iskaba dhowri karo oo nijaasi aanay jirin inay bannaan tahay ruux tukanayay inuu tunka kuba qaado ama uu sido ama haweeneyda ilmaheedii xambaarsan tahayba taas oo kale iyadoo salaaddii tukanaysa bal taas banaanideedii ayuu baabkeedii yahay waana arki doonaa in shaء الlahu taعalى axaadiis ay noo soo socoto xadaثna cabdاللahi بن مسلمة بن qacnab وqtaybaة بن سacيidi qاala xadaثna malik عan cmr بn cabdاللahi بn الزbayr x وxadaثna yaحyى بن yaحyى qala qلت لmalik xadaثka cاmr بn cabdاللahi بn الزbayr عن cمر بن سليم الزرقي عن أbي qتاadة أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana يصلي xagga sanadka bal kolley waxba taraajimta kuma joog joogsanayo dee inta badan dadaan soo aragnay weeye cabdاللahi بن مسلمة بن qacnabkana waa imaam macruuf o lakin de mala wuxuu aada ugu shuroobay u nisbadiisan qacnabkan baa loo tiriya alqacnabi waana imaam ahaa baan leenahay bimacna اkelime oo malik asxaabtiisina kaba mid ahaa waana kan dee bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodbana u sheekaa dabaqadaas sanadadana mslim kolley sanadadiisa caaliga ayuu kaba mid yahayo bal imaam malik nin keliya ah udhexeeya imaka iyo muslim udhexeeya waxa arinku yahay maliki ibnu anas imaamu dar ilhijra xadiidka wuxuu ka wariyay camir ibn cabdillahi ibn zubayr markaa sanadkii hore qacnabi iyo qutayba ku wada sugnaa malik xadiidka kaba wariyey sanad labaad buu muslim dib ugu laabmayo waa yaxya ibnu yaxya oo kitaabkeena kuba badan oo aad uguba badan qutaybo kama badneen lakiin qacnabiyo kama badan marka muxuu yidhi yaxya qultu limalikin malik baan ku idhi malikna had iyo goor waxay badnayd si axaadiida looga naqlinayay waa lagu dul aqriyi jiray isagu waa dhegaysanayey waa lagu dul aqriyayo taas baa gaaliban wax looga wariya xataa kitaabkiisa muwada iyo dee axaadiista kale lagaba wariyay taas arrinkiisu ahaa naadir bay ahayd in isaga afkiisa lagaba qaado dadku ay ku dul aqriyayaan marka waa aqrintii buu ku dul aqriyayay xadiidkii waxaan ku idhi bu ihi malik xadaثaka camir bn cabdالlahi bn zubayr can camrin marka markii hore camr bn cabdillahi bn zubayr buu inoogu joogsaday soo maaha imaka halkan camir bn cabdillahi cidduu ka warinaya waa tan imaka sanadkii inoo dhammaaday xadiidkii marfuuc aha waa camr bn sulaym azuraqi waa nin taabici oo taabiciintii waaweyneyd kaba mida camr bn cabdillahina waa taabici waana camr bn cabdillahi bn zubayr bn alcawaam weeye can abi qataadata waa صaxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilahi ka mid ama farisu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam baaban leenahay ayaa muxuu yihi haddaba abu qataada ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu aha yusalii mid tukanaya waa tukanayey walxaal huwa isagu xaamilun uu sido umaamata binta zaynaba umaama bintu zaynab uu sido binti rasuuli llaahi salى الlahu عalيه waslm zaynabtii dee rasuulka ilaahay inantiisa ahayd waliabilcaasi wahiya umaamadaasna xagga marka la ega aabbo liabilcaas bay usugnaatay ibn rabiic oo waxaa dhalay abulcaas ibn rabiic macnaa waxa weeye umaama bintu zayn rasuulka ilaahay dee kolley waan awlaadiisii waan garanaynaa zaynabna waabatan hablihiisa iyada uguba weyneyd waxaana zawjkeedu u ahaa oo sihrigii rasuulka abulcaas ibnu rabiic oo ay habra wadaag ahaayeen waayo khadiijo walaasheed ayaa dhashay abulcaas ibnu rabiic haala bintu khuwaylid baa dhashay waana nin reer bani umaya ama reer cabdishamsiya weeye abulcaas ibnu rabiic haddaba isaga waxay u dhashayna marka umaamo ayay u dhashay kolley waxaan filay inan kalena way dhasheen laakiin isna yari kuba dhintay umaama way weynaatay oo waxa weeyaan dee way yaraydeen laakiin way weynaatay oo markii ay faatima dhimatay radia allahu tacaala canha o ardaaha ayaa cali iyadoy dardaarankii ahayd baa cali guursaday umaama bintu zaynab cali bn abi aalib baa guursaday wax awlaada umay dhalin oo wax awlaada kamay tegin waxa weeyaan ah, waxaana kolley dardaarankaa lahayd faatima lahayd waxa weeyaan ayaa lahaydba haddaba umaama taas bay ahayd oo wuxuu rasuulka ilaahay baa soo baxay guriguu ka soo baxay inan yarna markaa way ahayd dushuu ku sidaaba wahuwa xaamilun umaamata kolley halkana laba dabdi bay ku dabdiyaanoo inaan idhanaahno xaamilun oon ismigan tanweyno ismiga faacilah markaasna umaamata kolley dee jumladu xaaliyaha noqotay umaamatana mafcuulkii ismigan faacil baa ku camal falayo ayuu noqon iyo in aan u idaafayno un oo nidhaahno wahuwa xaamilu umaamata ina allaha baaligu amrahu iyo ina allaha baaligu amrihi labadaba waa laba qira'o sabciyaah ina allaha baaligu amrahu iyo ina allaha baaligu amrihi oo laysu idaafeeyo marka farqiga soo baxayaan waxa weeye dee macnuhu mid buu noqon waa siday umaamo unbaa mid kastaa yahaye binta dambe ayaa icraabteedu isbedelaysaayoo haddii aan ta tamino xaamilun idhaahno waxay noqonaysaa umaamata mafcuul hadday noqotay bintana ay nactigeedii tay waa nasbinaynaa waana siaan aqriyay imaka umaamata binta zaynaba laakiin haddaanu idaafayno walow umaamata ismi malayansarifa iyo xarakadiisa gelin xaamilun umaamata iyo xaamilu umamata laakiin bintidaa isbedelayso haddaan taan idhaahno binti zaynaba ayaan odhanaynaa inay umamata waa majruur bay noqoto mudaafu ilayhi markay noqotay bintina bal labada siyoodna qolooyinkii kitaab bukhaari iyo muslim sharaxay de waa laba macno soo qaadaan labada kitaabba weeye sida oo kale sharaxa bukhaari ee uu leeyahy cumdatulqaari la idhaah bal haddaba in zaynab ayaa dhashay zaynabna rasuulka ilaahay inantiisay ahayd abulcaasna waa aabaheed faida qaama haddaba rasuulka ilaahay wuu siday salaaddii buu dadkii tukiyey faida qaama marka uu istaago ee uu dee intaa uu istaagan yahay xamalaha uu qaadayey waidaa sajada macnaa marka uu doono inuu sujuudo weeye waidaa sajada idaa araada an yasudana waa khaasatan markuu rusa inoo dambaysa markuu rukuucayabana maha sujuudi una marka uu doono inuu rukuucayna way ka dhacaysaa markaase marka uu doono inuu rukuuc dhigayo uu rukuucayey waidaa sajada wadacaha dhulkuu dhigayey qaala yaxya yaحya wuxuu hi qaala malikun malik ba wuxuu uhi nacam ha bal cibaaradan kolley dee qolooyinkiinii malaha musطalaxa haddii dee la xusuusan yahay soo aqristay waxaa halkan hadalkani u yimi waxaan filayaa waa wax la garanayo muhimku haddaan taa yar idaaxino un kolkol ruuxii dee aan jaanibka aqoon ishkaal adag baa ku iman karo wax alla wax looga jeeda hadalkan ma iman karo qaala malikun nacam ama kolkol bay ti dhacdaa faaqara bihiyo uu qartay iye waxa weeyaan marka sheeka lagu dul aqriyayo axaadiis sanoo kale sanadkiisina waa la sheegaya sheekuna waa dhegaysanaya waa baraarugsan yahay wixii haddii qalad ee dhacana waa saxaya waa joojinaya bal matalan markaas dee inay hadduu sheeku ka lahaa malik odhan lahaa imaka xadaanaa caamirun waa tanoo xadaanaa caamirun ma odhan isagii waa lagu dul aqriyo maxaa la yidhi xadaaka caamir bnu cabdillaahi ibnu zubayr ayaa ku waramay tiibuu u rumaynayaa wey waa tasdiiq xagga qira'a cala sheekh oo kolley laazim kama dhigaan kol hadduu sheekhu soo jeedo oo uu waxaan xadiidkiisii yahay baraarugsan yahay hadduu aamusana sukuudkiisani wuxuu ka dhigan yahay isagoo qirtay uun e laakiin arrinkani waa istixbaab markaasaa muxuu odhanayaa in hadalkii hore lahaa xadahaka caamirun tii tasdiiqeedii weeye caamir baa kuu warramaya macaamir deetu leeya ha oo haada qaala nacamtani waa xadaa waa nacal qira cala sheekh wax kuba yimaada e, lakin waxaan leenahay laazimun baanay ahayn hadduu sheeku aanu odhanba iska aamuso sida kutubulmusalaxa nooguba sugan laakiin uu dee sheekh soo jeeday oo yahay sukuudkan baa iqraar lagaba dhigaa kol bay kutubta xadiiska halkaas bedelkeeda dhacda imika malik oo kale waa misaalaad fa aqara bihi uu qirtay waxaa la qiradaya muxuu de ruuxii iyada yaqaan garanaya umuurahani ishkaal ma jirayo lakiin ruuxii kale nacamtan ama waxaa la qirtay waxay noqonaysaa waxaan siyaaqina wax ku tusay in kol hadaanu ilmaamtii ulahayn ku joogsan kare bal waxaan leenahay qaala nacam nacam malik ha buu yihi waa hadalkii uu yaxya ibnu yaxya u rumaynaya hebel baa kuu warramay ha uu i warramay weeye marka waana sidaa loogaba warinayo xadaثna mحamed بn abi cmar qal xadaثna sufyaan de qolooyinkini mصلxa waan soo maray alfiyadii waan kusoo maray taqribkii wala taqribi makan lakin de bacd xadiثki waan kusoo maray umurahaas xadaثna mحamed بn abi cmar qal xadaثna sufyaan عan cثman بn abi سlayman وبn cajlan samca camir bn cabdالlahi bn الزubayr bn الزubayr yuxadiث waa dariiq duruqdii xadiidkaa hore lahaa kaba mida ama mutaabacaadkii aan idhaahnaba si de aynu xagga musalaxa waa mutaabacaadkii waa ciddii qolooyinkaa hore riwaayada kuba raacday bal markaa waxaan soo aragnay markii hore malik ibnu anas imaamu dar hijra caamir ibnu cabdillaahi ka wariyey maanta dad kalea la wadaagsaday xadiidkii kuba raacayo waa ayo dadka la wadaagsaday waa cusmaan ibnu abi sulayman ibnu jubayr ibnu mudcim oo iyo ninkan kale ee moxamed ibnu cajlaan labadaasba si malik uga maqlay camir bay iyaguna uga maqleen xadiidka camir ibn cabdillahi yuxadiثu can camr bn sulaymin الzuraqiyi can abi qataadata alanصariyi qaala ra'aytu waxaan arkay الnabiya salى الlahu عalayه wasalam yowmu xaal uu tukinaya annaasa dadka walxaal umamatu umama binta abilcaas ina abilcaas wahiya umama bint abilcaas ibnatu zaynaba ina zaynab weeyaan binti nabiyi salى الlahu عalيه wasalam calى caatiqih jumladan ah wahiya ibnatu zaynaba binti nabiyi salى الlahu عalيه wasalam waa jumlo muctarida ahoo mubtadi iyo khabarkii bay soo kala dhex gashay ra-ytu nabiya salى الlahu عalيه wasalam waa umamatu jumladan ama umama mubtadaada walow jumlo xaaliye a uu yahay umamatu khabarkeedu waa calىa caatiqihi marka hadalkana waa ictiraado dee bal ina abilcaas haba ahaatee rasuulka ilaahay xagga isaga yimaadeen muxuu noqon inantiisaa dhashay oo awobu uba yahay wahiya ibnatu zaynaba binti nabiyi salى الlahu عalيه wasalam haddaba waa umamatu binta abilcaasi calىa caatiqihi degtiisa ay saaran tahayba faidaa rakaca marka uu doono inuu rukuuco wadaca dhulkuu dhigayay waidaa rafaca min asujuudi sujuuda markuu kasoo toosana acaadaha waa ku celinaya halkeedii oo intaa uu dadka tukinayo ee uu qur'aanka aqriyayo iyadna halkaa dee garbihiisay saarnayd weli xadiisku waa inoo socda ama duruqdiisii xadaثanii abuلظaahiri qaala akbarana بn wahbi can makramata bni bukayrin xa qala وxadaثana haarun بn saciidi اlayliyu qala xadaثana بn wahbi qaala akbaranii makramatu عن أبيه أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمرو بن سليم الزرقي قال أنه قال سمعت وxaan مقلay أbا قتاaدة الأنصارية يقول رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يصلي waxaan arkay rasuulka ilaah tukinaya للناasi dadkii والxal umamة بنta أبiالcاaص عalى cنuqihi luquntiisa waa caatiqiisuna ay saarantooda halkaa luqunta haddii ay garbihiisa halkaa lugaaba ay kasoo kala riday oo halkaa luquntiisa ay saaran tahay ay kuma sugnayd faإida sajada marka uu doono inuu sujuudo wadacaha dhulkuu dhigayay xadaثna qتaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa qala وxadaثna محamed بن المثنى qala xadaثna abubكر بن الxanaفiy cabdالكبيr بn cabdالمجيد horaynu usoo maray الxanaفiy qala xadaثna cabdالحamid بn جaعفر جamيعا xaalayin iyagoo dhan ayay can سacيidi الmqburiyi kaba wariyeen oo waa adigu layt ibnu sacad iyo cabdulxamid ibnu jacfar ayaa xadiidka waxay ka wada maqleen saciid ibn abi saciid almaqburi can camr bn sulaymin الzuraqiyi samica aba qataadata yaqulu oo camr bn sulaym bayna waqti naxnu anagu fi lmasjidi juluusun aanu fadhino ayuu kharaja calayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay binaxwi xadiiثihim raggii hore xadiidkoodii mid laba mid ah oo imika saciid اlmuqbiri eeg xadiidka wuxuu ka wariyey camr bnu sulaym horena waxaan usoo aragnay waxaa ka wariyey xadiidka camr bnu sulaym riwaayadii ugu horeysay ee imaam malik waxa ka warinayay dee camr bn cabdillahi bn zubayr taas bay ahayd kolley intii ka dambeysana camir bay ahayd laakiin dariiq dambe oo dariiqii abudaahir kaba bilaabmayey ayaa bukayr ibnu cabdillaahi kuma sugnaa marka markaan eegno dee cid xadiidka maalan uu qolooyinkan ama saciidka ibnulmaqbuli uu la wadaagsaday xadiidka waaba bukayr ibnu cabdillaahi iyo camir ibnu cabdillaahi bn zubayr labaabay ahaayeen marka daahirku waxaa in la yidhah binaxwi xadiisihima inay saciid almaqburi maanta xadiiska wuxuu raacay xagga riwaayada camri lagaba warinayo imaka ibnu sulaym camir ibnu cabdillaahi iyo iyo bukayr ibnu cabdillaahi marka waxaa siyaaqu kolley keenayay in la yidhaha binaxwi xadiisihima bal mid kalena waa inoo dambaysaayo kolley inoo soo noqon doonta oo iyadna tan kuba dhow haddii aan la odhan ba dee waxaa sida dee dawi meel dambe odhan doono ama meel dhowba uu odhan doono walow lafsigu uu tasniye uu ahaa lakiin haddana awqaadda qaarkeed luqada carbeed way ku sugantahy iyadoo jamac la idlaaqo waxaa loo jeedaana tasniya ama tasniyadii jamac laguba idlaaqo taas oo dee kolleyna tasniyada waxaa la arkaa ee luqadan carab ee fasixa luqaadka kale badankoodu inay laba wadaagsan oo mfrad iyo musane iyo jamc hadalada kale ama luqooyinka kale ay isagaba badan yihin mfrad iyo jamcun ee tasniyadaasi aanay jirin hadalkii kale aanay kuba sugnayn waa luqadii carbeed xataa waxal arkaa lahajaadka caamida ee caamiga ee carbeed ba inaanu tasniy aanu kuba badnayn aanu kuba badnayn bal laakiin waxa weeyaan oo markaa in jamcii laba idlaaqo iyada waxaa loo jeeday tasniya laguma idlaaqo bal taas waa de waxba ishkaale halkan odhan layn meesha taxriif baa dhacay ama waxbaa dhacay waana wax kuba soo noqnoqdo kitaabke taasi bal waa weji markaa imankaan taa kuma tawjiihinayno kayra lakin anahu isagu lam yadkur muu sheegin anahu ama naasa waa saciid riwaayadiisa inuu dadkii tukiyey fi tilka salaati salaada bal kole xadiidkii baabku waa inoo dhammaaday waana xadiidka abu qataada unoo xadiid keliya ayuu ahaa duruq kala duwan un leba marka xadiidku kolley umuuro kala duwan baaba iyada inooguba sugane waxaa iyada xadiidku uu daliil u yahay inay ansaxayso ruuxa ruux ibnu aadama ama wax kaloo daahira ee sida ee xambaarsan ama sida salaadiisa uu tukadaa inay ka ansaxayso waayo rasuulka ilaahay umaamusiday inan yarna way ahayd waa kaa dadkii tukinayey bal dee arrinkaasi inuu banaan yahay si uu dadka uguba caddeeyay baaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrintiisani kuba xambaarayd hortaasi daliil bay inooguba tahay arrinta kale xadiidka aan kaba qaadanaynaana carruurta yaryar dharkooda iyo waxaas haddii nijaas aan ku arkayno ama aan ku ognay waa saxo dee nijaastii aan ogeyn kolley waa nijaasnimaa dee ay noqonaysaa xukunkeed bay yeelanaysaa ee marka aan wax lagu ogyo nijaasi aanay jirin maxaa jir jirkooda iyo maradoodu ay ku xambaarnaanaysaa walow de isilaalintooda hadda ay yar tahay oo jaanibka kale kaba badan yahay haddana bahaara lagu xambaaraya wixii kol nijaastooda lagu ogyay aanu jirin bal taas waana deetan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaaladiisan ama ficilkiisan imakaan kaba qaadanayno arrinta kale jirtaana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu rukuucayo inanta uu dhigayay waa rukuucayey waa ictidaalayey waa sujuudayey laba sujuudood markaa uu bal matalan soo toosu kacayo ayuu dib usoo qaadayay waa ficillo aan salaadii kaba baxsan afcaasheedii kaba baxsan ee laakiin bal markaa qaadin iyo dhigidna waxa weeye kalley ficil badan maaha taasna waxay daliil uba tahayba ficilka yar ee salaada dhexdeeda dhacay weliba haddii sanoo kale xaajo ama maslaxa ay keento salaadii inaanu burinahayn waxaa lamid ay leeyihiin waayo halkan uu soo noqnoqdayo haddaan eegno bal intii gooree rasuulka ilaahay dhigay iyo intii goore uu qadi aynu isu wada geyno ficil badan baa inoo soo baxaya oo markaa isugeyntooda waa ficil badan laakiin dee ma xidhiidhsana oo bal matalan markaasaa maxay yidhahdeen halkan culimmadu haddii bal ficilkiiba uu badan yahay laakiin oo waa tacaduday laakiin iskuma xigo dee waxbaa dhexeeya mid kastaba gaar ahaantiisa ficil qaliilu inoo noqonayaayo markaa taasna salaadii iyadii kuma burayso waxaana inoogu sugan rasuulka ilaahi tawaabuciisii salawaat ullaahi wasalaamu aleyh raxmadii iyo dee waxa weya jibrinta iyo aduu tawaabuciisiiy maca iyo naxariisoodii arrin kaleo kolley muhimina xadiidka way nooguba sugan tahay walow umuurahaasiba waxaan ka wada qaadanayno rasuulkii ilaahayna ficilkiisan inoogaba sugan uu yahay aan arrinku ahayn siday dee culimo kala duwan ay kaba dhigeen xalo daruro inuntuu iskaba reebi kari waaye iyo cid ka reebtu waaye iyo ama bal matalan taas ayd ama inay mansuuq ahayd iyo waxyaalaha waxaasoo dhan oo kolley aqwaalo kala duwan oo ama madhabta maalikiya ama keyrkoodba kuba sugana wax daliilo meesha tilmaamaya maba jirto ee rasuulka ilaahay umuuraha banaanideed bu laba yimi arrin kaleo muhim caadadiina way kuba sugan tahay oo dee carab waxaa kuba dhowaa caadadoodna ay ahayd habla nicitaankood bal ilaahay baa inoogaba warramay haddii xataa iska daa la yidhaha inan baa ku dhalatay inuu dadka kale kaba dhuubanayay isqarinayay oo wejigiisu madoobaanayay oo dee bal masalan taas oo indalla wajhu muswadan oo kadi marka isagoo murugaysan oo u ka fikiraya muxuu yeelaya ma dee isagoo see u murugaysan buu iska haysan maciid buu ku aasi waxyaalaha saas ilaahna taa qur-aanka inooga suureeyey haddaba citaan ay hablaan nocaanba iyaga aada iyo aada uguma dhawaayo wixii qulubtooda kuma sugnaayo caadada iyo dhaqankaas de ficilkuna isaga ka xoog badan ba qowlka ficilka waxa lagu suuriya ka xoog badan qowlka kaa suurinteed tirtiritaankeed iyo xeeldheeraan rasuulka ilaahay kuwa xeeldheeraanayo radcintii waxyaalaha caynkaasa kaba radcinayeyna arrinka caynkana way noogaba sugan tahay bal markaa waxaan leenahay umuuraha caynkan oo kale maslaxo salaadeedna way de masaalixda waaweyn iyo fawaaidda waaweyn ayaa bal matalan kuba sugnayd taas baaba aanay noqon un ficil iska caadiya un ama ficil daruura ay keentay ama ficil la yidhaha waa la nasakay wax nasakaya iyo wax daliilna taas maba jirto ee waa wax banaan marka taasna waxay kolley keenaysaa un ilmihii yaraa ama inan ha noqoto ama inan be de waa la qaadi karaa salaada dhexdeeda allahuma de xataa masjidkii waa la keeni karaa haddii la og yahayna intaa inaanu kuba kaajin ama taa caadadiisa ay tahay ama ciddii waday de ay jirto ma hadda ilmo yaroo laba jiro la iska soo daayo oo masaajidka iyadoon cidibo wadin uu yimaado taase laakiin dee waalidkii marka saas oo kale waa kanoo bal dee dumarkii waktigii rasuulkaba waktiyada ay sooman yihin hadday doon carruurtooda yarna way sooba qaadan jireen oo dee waabay ku hayn jireen masjidka way kuba hayn jireen calaa kulli xaalin markaasan oo kale gacan loogu hayo dee gelintiisii masaajidka lasoo gelinaya umuurahaasi shay jaa-iza weeye waxyaalahaasna dee waxay kuba xambaaran yihin libaaskoodi iyo waxaasi wixii aan nijaas lagu ogeyni طahaarun bay kuba xambaaran yihin waana bal umuuraha xadiidkan deeta inoogaba sugan weyn baabu jawaazi اkhadwi wاlkhadwatayni fi salaati tallaabadii ama labadii tallaabo salaada dhexdeeda banaada ay banaan tahay weli salaadii baan kuba jirnaa umuuraha caynkaasi inaanay tallaabo ruuxu qaaday ama laba tallaabo u qaaday waa ficil yar oo koobane salaadii aanay burin ahayn walibana haddii uu maslaxa ay jirto sida saf ka horeeyo banaanaadu owdayo bal waaba la faraya taasoo maslaxaba keentay oo dee taas taasi madluub baabay noqonaysaa bal taas buu baabkeedii yahay xdثna يحyى بن يحyى وqتيبة بن سعيد كلاهma عن عبدالعزيز qال يحyى أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد معنaa wuxuu leeyahay ninkan taaبiciga waa أبو xاaزم horaynu usoo maro سلامة بن ديناr ba la nin waacida ayuu ahaayo زاahid ah inankiisaana xadiidka kaba warinaya waana taabiciintii yaryaraydoo waayo sahl ibnu sacad wuxuu kaba mid yahay asxaabtii rasuulka kuwii uguba dambeeyey culimo kala duwan baa waxay sheegtay amba madiine in isaga ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka walow dee midhiyo laba kale la magacaabi karo haddaba koox baa waxay u yimaadeen xaafi ibnu xajarna tasmiyadooda iyo magacyadooda mu heline inay waxa weeyaan ilaa sahl ibnu sacdin bay u yimaadeen qad tamaaraw xaal ay ku murmeen iskuba khilaafeen fi lmimbari mimbarkii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh ayay ku murmeen waxay isku khilaafeen oo isku haysteenba min ayi cuudin huwa waa min ayi cuudin <coughs> qorigee manaa min ayi cuudi shajaratin weeye kolley inuu dee qori yahay oo waxaani ka samaysayn waa la arkaya e laakiin waa geedkee ayaa isagu cuudkiisan ama khashabkiisani oo isaga laga soo gooyey iyagoo isku haysta oo ku murmay ayay u yimaadeen oo min cuudi min ayi cuudin ay min ayi cuudi waxa weeyaan shajarin weye waa geedkee ayaa khashabkiisa iyo qorigiisa kani yahay iyagoo isku hayso taa ku murmaya ayay yimaadeen <coughs> faqaala wuxuu yihi saal baa odhanaya ama wallahi waa ti adatu istiftaaxaydun macnaa waa dee baraarujin iyagii baraarujinay u leeyahy hadalkayga maqla wallahi baan ku dhaartee kolle cidna kamay dhaarsan ee waa arrinkan dee si uu qalbigooda ugu adkeeyo arto ag inuu waxaan ogyahu garanayo taas baabay dhaabta ay tahay waa tan maka mar dhoweyd aan soo haynay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wallahi lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan waa dhaartay isagoona cidi ka dalbin istixlaaf aanu jirin waa waxaan lagu waramayo marka la doonayo in la weyneeyo la adkeeyo sixadiisa iyo sidqigiisa lagu xeel dheeraado walow dee dhaar in la badsadaa aanay haboonayn ayaa haddana rasuulka ilaahay meelo kala duwan bay dhacday oo waa taa baabkeed waa xeel dheeraan waxaan runtiisa iyo sixadiisa lagu xeel dheeraan la adkaynayo waxaan lagu warramayo la weyneynayo taas baa wuxuu ihi inii anigu la acrifu waan garanayaa <coughs> min ayi cuuduhu anaa quudka ama qoriga iyo geedka weeyaan tu ujeedaaye waa qoryahan lagaba sameeyey geedkii laga soo gooyey ku ahaa waan garanayaa waman camilahu ruuxii sameeyeyna ee mimbarkan sameeyeyna waan garanayaa weliba arrin kaluu ku darayo wuxuu uhi wara-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan arkay awala yawmin maalintii k maalintii ugu horreysay ee jalasa calayhi welibana waan u joogay waanan arkay rasuulki ilaahay markii la keenay maalintii ugu horreysay korkiisa ku fadhiistayna taasna waan garanaya qaala wuxuu uhi abu xaazim baa yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi sahl ya abaa cabaasin waa kunyadiisii inamadiisa mid kamid ana cabaas la odhanayo lou kunyooday faxadithnaa bal noo sheego umuuraha nooga waran aada u joogtayba qaala wuxuu uhi arsala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam sahl baa odhanaya rasuulka ilaahay baa diray ilaa imra'atin haweeney ansaar kaba mida ayuu cid u diray qaala abu xazimin abu xazim wuxuu uhi taabiciga xadiidka ka warinaya sahl inahu abucabaas ama sahl la yusamiha waa magacaabaya yoma idin maalinta imanka anaan xusuusnayn buu leeyahy maalintaa magaceedii wuu inoo sheegayba haweeneydaa magacii la odhanayay wuu noo sheegay haddaba rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi undurii bal eeg oo la tashawayo gulaamaka addoonkaagan annajaara najaarka ah yacmal lii acwaadan wa murihi dheh waxaad amartaa yacmal lii inuu ii sameeyo acwaadan qoryo ukalimu الnaasa عalayha ukalimu aan hadlo oo annaasa dadka calayha korkeeda anoo ku sugan oo qoryo dee dadku si ay i arkaan hadalkayguna hagaag ugu wada gaadho dadkiina aan ugu wada muuqdo oo markaa de inta barhkood aanay barhka kale kaba qarin aan dadka markaa aan dadka la hadlaya isku dul taago si ugu sameeyo taas iyo amar oo far buu ku yidhi صaxiixa bukhaari waxaa ku dha ayaa ku sugan xadiidka naftiisa un sahal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu haweeney u diray ansaareed oo uu ku yidhi undurii ulaamaki ulaamiki ghulaamaki najaara yacmal lii acwaadan bal eego waxaad amartaa ghulaamkaaga najaarkaa inuu ii sameeyo mimbar ama acwaad iyo qoryo halkana inay waxa weeyaan waaba kan taas baa iyada kuba sugan <clears throat> mayayne halkan ay noogu sugan tahay laakiin صaxiixa bukhaari waxaa ku sugan inay haweenaydu timi ay ku tidhi rasuulkii ilaahayow waxaad ku fadhiisata ma kuu sameeyaa gulaab najaaraan leeyahay addoon najaaraan leeyahay waxaad ku fadhiisato makuu sameeya rasuulka ilaahayna yidhi haddaad doonto oo markaasay mimarkii soo samaysay ama uu qulaamkeedii soo sameeyey kolley culimadu siday kuba jamciyaan waa halkan imaam nawina jamcinayo markii hore iyadaa cardigu xaggeeda ka yimi iyadaa rasuulka ilaahay lasoo qaado u bandhigtay markii dambe rasuulka ilaahay waa xusuusin iyo wixii in la fuliyo in la fuliyo wixii oo dee hore loogu sameeyo ayay markaa deeta dalabkan dambe rasuulku ahaaye marka hore iyadaa cardigu xaggeeda kaba yimi facamilow wuxuu yihi markaasaa wuxuu sameeyey hadihi halaaثa darajaati hadihi halaaثa darajaatin saddexdan darajo waa saddexdee darajo mimarkii rasuulka ilaahay kaba koobnaa waa taas saddexdaasuu soo sameeyey waa cawaada ama akhshaabta ah qoryaha uu kaba sameeyey saddexdaa darajo waana mimbarkii rasuulku intaa berihii dambea la kordhiyey de sagaaliyo dad ay gaadhsiiyeen sare ay u kor yeeloon xagg hoose ay kaba kordhiyeen laakiin waa rasuulka ilaahay mimbarkiisu intii uu kaba koobnaa weeye kollayna san baa muslim saxiixa inoo dhacday facamila haadihi halaaثa darajaatin iyadoo halaaa ay mudaaf tahay darajaatina mudaafu ilahi ay tahay ayaa alif iyo laami ay kelimadii hore mudaafka ayd gashay kollay de marka leega carabiya ahaana mdaafka iyo iضaafe iyo ali iyo iضaafe iyo tanwiin iyo meel ma wada galaan ba taas malow cadadku kolley malaa waxyaale uu kaba yar duwan yahay oo imika halkan oo kale waxay ahaan lahay laba xaalo mid in la yidhaha halaaثa darajaati oo saas la isugu idaafeeyo ta dambe asha la geliyo iyo in la yidhaha adarajaat athalaatha oo dee bal masalan waxa weeye labadoodiiba ashii la wada geliyo nacti iyo mancuuti suba noqdaan lakiin halkana waxay leeyihin waa luqo yar yaanay badnaanin be u jirta taas bay arrinkan yahay facamila hadihi halaaثa darajaatin uma amara biha waa waxyaalihii akhshaabtii ama acwaadii dee darajaadka ayuu rasuulka ilaahay amray rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fawdica hada lmawdica fawdicat acwaadii waxaa la dhigay hada lmawdica meeshan imika ay taalo ayaa la dhigay markii la keenay bal taasi waxay ahayd waa ciddii samaysay ee geedkiina waa ka sheegayo fahiya iyadu waa acwaadani bal damirka taasaan imika kaba dhigayna muanaskaae fahiya waa akhshaatan ama acwaadaasi min darfaa ilghaabati meesha haaba la yidhaaho waa meel madiine cawaarideeda kuma taalay oo reer madiinana ay xoolayo kuba lahaayeen malaa malaadhe badanna lahayd oo haabaa la odhanayay maha imaka kayntuun ma odhanayne waa gaaba la odhanayo kale xadiidkii dheeraa ee zubayr markii la diri dooniyo dardaarankiisii dhulkiisii la iibinayay markii dambe de waa qeybta uu badaynaya dhulkiisa kaba midaba xoolaa badani kaba soo baxeen baalkaasa kuma sugnaydda xadiidkiisa oo riyaadu saalixiinka iyo kuma sugnaa bal matalan baabka oo balkaa dee amaanada celinteediiyo baabkii uba dhigtay bukhaari saxiixiisu kuma sugan yahay xadiidku isagoo dheere haddaba gaabadu waa taa ama adarfa aslina riwaayaadka qaarkood bay kuba yimaadeen waana isla mid uno waa geedkan aan dhuurtan idhaahno dee waa siday culimadii soomaaliyeed kuba laqbeynayaan kollay yaan anigu aan iskaba fogeeyo darfa ilgaaba waa meeshaa gaaba la idhaa dhuurteedii kaas baa laga sameeyey oo uu kasoo qoray oo ujeedadu dhirtaas buu kasoo gooyey akhshaabtan iyo qoryahan uu isu geegeeyey saddexa darajo uu kaba sameeyey ee bal matalan markaas rasuulka ilaahay mimbarkiisa ahayd geedka ama asli oo shay marka asliga iyo adarfa waa isla mid un <coughs> bal taas bay faya min darfa ilgaaba walaqad ra'aytu waan arkay bu uhi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaama isagoo istaagay calayhi calى lmimbari imaka mimbarkii baan ugu celinaynaa mudakar ahaan mimbarka korkiisii iskuba taagay fakabara allahu akbar buu yidhi wakabara annaasu dadkiina allahu akbar bay yidhaaheen waraa'ahu isaga gadaashooda ujeeddadu rasuulka ilaahay isagoo mimbarkii ku taagan weliba khudbana way u horeysaye ayuu markii uu hadalkiisii dhammaystay ayuunbuu isagoo mimbarkiiba kaba dhaadhicin kolley dabaraan iyabaa wariyey inay khudba horeysay ee labada saxiix inooguma sugna iyo kolley marka la eego umuhaadkiyo haddaba markii ayuunbuu istaagay xaggii qibladii buu ujeesto salaadii unbuu galay rasuulka ilaahay mimbarkiina uu ku taagan yahay dadkiina way kaceen oo salaadii bay galeen iyaguna way xidheen waraahu wa huwa calى mimbari uma rafaca fanazla ujeedadu waxa weeye rasuulka ilaahay intii uu qur'aanka aqriyayo o dhan waa taagnaa uu rukuucay isagoo mimbarkii ku taagan uu ictidaalay isagoo mimbarkii ku taagan waana wixii ay suurtagal ahayd dee ruux mimbar ku taagan inuu samayn karay afcaasha salaada ah laakiin sujuud oo kale iyo fadhigii iyo halkaa kuma samayn karo intii uu samayn karayey isaga mimbar korkii uu ku samayn karayey buu sameeyey uma rafaca markaasuu rukuucdii kasoo toosay sujuuddii baa markaa uu hoobanayaa muxuu sameeyey in halkaa kuma sujuudi karo mimbarkiina waa ku taagan yahay fanazala waa dhaadhacay alqahqara dib oo dib uu soo socday una ujeedadu si aanu qibladii uga jeedsan oonu halkaa istidbaar qibla u dhicin ayuunbuu dib usoo tallaabsaday isagoo xaggii qibladii u jeeda uu ka dhaadhacay mimbarkii <clears throat> markuu kaba dhaadhacay xataa sajada ilaa uu sujuuday fi asildbari halkaa mimbarka asalkiisa ida dhinaciisii ayaa rasuulka ilaahay ku sujuuday dee ficil yar buu laba yimo mimbar aada u dheerna ma ahayd markuu ama dee laba khadwo sooba qaaday ayuu dhulkii soo gaadhay buu dhinaciisii ku sujuuday rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu sujuuddii iyo juluuskii dhammaystay ee qiyaamkii u kacay ayuu suma caada laabmay xataa faraqa ilaa uu ka faaruqay saas uu samaynayo weeye min akhiri salaati min jamiici salaati weye waa salaadiisa dhammaanteed ilaa uu dhammaystay uma <coughs> aqbala cala naasi dadkii buu xaggoodii usoo jeestay faqaala wuxuu ihi yaa ayuha naasu dadow inii anigu sanactu waan sameeyey hada arrinkaa iyo waxa ay igu aragteen lita'tamuu bi si ay ugu dayataan walitacallamuu asalku tatacallamuu buu ahaaye labadii tobood mid baa xadfane walitacallamuu si ay u barataan salaatii salaadayda ayaan saa u sameeyey bal xadiidku kale waa xadiidkan baa baabka inoogu sugan waxa dambe waa dariiq yaroo uu leeyahay una wax kale inooma dambeeyaan marka iyada tan waxaa iyada arrinka weyne horta mimbarkii rasuulka iyo ciddii samaysay iyo wixii laga sameeyey dee macluumaadka mimbarkii rasuulka ilah iyo intii derajuu ahaa iyada xadiidka way nooguba sugantah o arrinkaasi waa inoo cad yahay arrinta kale ay noogu sugan waa rasuulka ilah oo meel murtafica ku sugan dadkii ma'muumiinta ay kaba hooseeyaan inuu salaad galay dadkiina waa tukinayey kollay de waxaaba yimi oo nahyi yimi de imaamku inuu kaba sarreeyo ma'muumiintii oo kale uu kaba sarreeyo taasi oo markaanay maslaxo iyo xaajo ku tacalluqsani jirin maslaxo aanay jirin iyo xaajo ayaabay dee taas tahay e laakiin markay san oo kale maslaxo iyo xaaja ay uguba tacalluqdo rasuulka ilaahay maslaxada ku tacalluqsanaydna waa kan sheegay oo ah dadku marka uu caadi u taagan yahay dadkii ka horeeya safkan hore amaka ka ku xigun baa arki karaba ama safka hore dadka dambe ma arkayaan inay dhawaaqiisa maqlaan mooyaane laakiin markuu halkaa sare fuulay kuwii ugu dambeeyey kuwii ugu horreeyey sibay u wada arkayaan way arkayaan ficilkiisa oo dhan iyo waxa uu samaynayay arkayaan dee marka horena hadalkiisa way maqlayeenba salaadaha jahriga ahe laakiin waa ficilkiisii bay wada arkayaan oo dee ficilkuna xagga waxbarid iyo qabashada la qabanayo qowlka waaba kasii xoog badan yahay oo bayaanka ficilka ka weyn bayaanka qowlka kaba weyn haddaba bal markaa taas ayadoo xaajadaabaa kuba sugnayd saasuu horta tan uu laba yimid arrinta kale markaa meesha jirtaana waa ti u dhigtay baabkii alkhadwa walkhadwateyne ficil rasuulka ilaahay kooban kolley tallaabo keliya maahayna way kaba badnayd bal laba tallaabo aan kaba soo qaadno xaaju uu yimi waana ficil imaka maanta maslaxa weyn ay kuma sugan tahay waana ficil kooban un waayo waa kan aslan miber kuba sujuudayay markaa salaadii xagga marka la eego ku noqnoqodkana san markii horeba xadiidkii uu kuma soo maray umaame markuu siday waa afcaal kala tagsan waxyaala ay udhaxeeyaan oo majmuucoodu haba badnaadeen laakiin marka mid mid u egno ma badna maslaxaduna way kuma sugan tahay bal markaa waxaan leenahay umuurahaas oo dhan bal dee rasuulka ilaahay xaqiisa markay geesiisa la eego ma odhanaynin jaa-izubabay u ahayde dee shaygaas maslaxadaa weyn ay kuma tawaabsamaantae madluubka ayayba ahaydbo xaqiisa iyo isaga gaar ahaantiisa shay jaa-izon kuma tirinayn kumaynaan kuma tirinayno bal matalan waxaa kaloo arrinta inoogaba sugan dee hadduu ruuxu uba tukado salaad si uu dad uguba baro salaada afcaashoodii uguma baro laakiin salaadiina waa tukanayaa arrinkaasi laakiin dad inuu barana waa kuba talagelaya taasi ma aha baab dee ikhlaaskiisii waxyeelaya ma aha ma noqonayso dee atashriik fi lcibaada cibaadadii oo cid kale ilaahay lala wadaajiyo oo sida dhawaaqan imaamku uu sare uqaadayo allahu akbarta niyadiisu waa maxay waa dadka maqashii taasi ikhlaaskii waxma yeelin allahu akbartii meesha maxaa ku sugan waa dadku ha ku maqleen baa ku sugan marka tashriik fi lcibaada maa cibaadadii cid kale ilahay lala wadaajiyey maaha waa raxan maslaxadii iyo arrinta ay kuma tacaluqsantaho marka tacliimtan dee mamuumkii imaamkii uu maamuumintii baryama rasuulka ilaahay dadka uu barayay oo kale dee baabkaa ma noqonayso tashriik fi lcibaada iyo ikhlaaskii ina waxyeesho iyo maslaxada weyne kale kuba sugan baaba dee keenaysa oo markaa taasi ma dhaawacaysaan leenahay arrinkii ilaahay daraadiin wixii loolaba yimaado iyo umuraasib hadduu ma dhaawacayso <clears throat> xadiidku kale waa inaha inooguma sugnaa weeya xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللahi بن عبد القاriي الqرaشhiي qال xdثnي أbو xازم أنa رiجاaلا waa xadيiثkii horeynu soo maray un lakiin arinka yaree jira waxa weeye يعقوب بن عبدالرحمن aynu hore usoo maray iyadoo dee kolley canduub kale oo isagu isagu waa cabdiraxmaan ibnu cafab tirsinta ku maro oo iskolley dabaqadiisan ama iskuba dhowyiin aan hore usoo maray yacquub ibnu ibraahim kani waa yacquub ibnu cabdiraxmaan ayuu nasabkii inoo dhameeyey laakiin maxaa yaale un alqaariyu alqurashiyu ninkaasi waa ninkaa reer qaaro ayuu ahaa waana quraish kolley sharaxa haddii nawawi qolooyinkiina waxba kuma sugna intaas kaba qabtay de reerkan qaaro la yidhahdo quraish kamid maaha hoqaara waa reer gaara oo carbeed oo la yaqaanay oo kolley macruuf ahaa aadna macruuf ugu ahaa xagga ramyiga oo laabka genitaankiisa iyo gartaashiya bay aad iyo aad u yaqaaneen oo waxaabay yidhaaheen qad ansafa alqaarata man raamaha reer qaara ninka yidhi waa didla markaa taasaan de kula tartamaya ama an dee ba taas oo kale in ninkaasi waa u garsoore u dawmariye ujeedada waa niman janibkaa lagula tartamo maha weeyaan haddaba in waxa ay tahay nisbadu alqaariyi horta hore aynu usoo mareen ninkan oo waa reerka alqaariuna maahe waa alqaariyu sidaa inoo taala waana nisbatu ilى alqara haddii alqaariu la yidhaho ninkii qaariga ahaa buu noqonayaa alqurashiyu nisbadu xaggay ugaba timi waxa weeyaan ninkan ama qoyskoodani waxay xilfi la lahaayeen reerkan reer beni zuhra rasuulka ilaahayna reer abtigii ahaa ee quraysheed baa xilfi iyo isbahaysi bay la lahaayeen marka nisbadan alqorashiyo waa nisbe muxaalafo iyo xilfi kaba timi ee labada reer shaqo iskumaa laha waa laba reer oo kala duwan oo isma hoos kalaan weeye <clears throat> marka muxuu yihi xadahani abu xaazinin ana rijaala rag baa ata u yimi sahla bna sacdin bay u yimaadeen xa qaala waxadaثna abubakr bn abi shaybata muslim baa leh wazuhayr bn xarbi wabn abi cumara qaaluu xadaثana sufyaan bn cuyaynata can abi xaazimi qaala atw سهل بna sacdin bay rag u yimaadeenoo fasأaluuhu way weydiiyeen min أyi شhayin mimbar النabiyi slى الlahu عalيه waslم shaygeeba rasuulki ilaahay mimbarkiisa uu kaba samaysnaa wasaaqu xadiiثe xadiidkii bay kaxeeyeen naxو xadiiثi abi ibni abi xaazimin bal intana hadalkii yara ay marka dhaweyn lahayn baa soo yar laabmay oo kale markii hore waxaan soo aragnay akhbarana cabdالcaزiز ibn abi xaazim can abihi cabdالcaزiز ba abihi ka wariyay taasi waa mid halkan dambe maxaa inoo soo kordhayna xadiidku dariiq kale ma laha imaka in yacquub ibnu cabdiraحmaan ayaa muxuu yihi xadaثanii abu xaazim marka wuxuu la simay cabdilcaziz buu la siman yahay haddana sanadka labaaduu soo celiyey sufyaan ibnu cuyeyna muxuu yihi can abi xaazimin wuxuu la sinaaday cabdilcaziz markaa raggan dambe cabdilcaziz xadiidka la wadaagsaday ee aabihii xagga riwaayada laga wariyey kula wadaagsaday dee saddex ma aha iyo wax ka badane waa laba nin oo keliya laba nin marka wasaaq xadiiثna wuu yihi daahirku muxuu haadsanna in la yidhaha wasaaqa waa sufyaan ibnu cuyeyne iyo yacquub iyaguna xadiidkii cabdilcaziz oo kale ayun la yimaadeen inta ay ku kala dunaaye de waana kaas xadiidkii mid laba mid ah marka hadalkii halka nawowi ba hadal lakin isagu leh isqooyin baa dhacday waxaana habboonayd wasaaqa laakiin hadalkii aan marka dhaweyd kaba soo naqlinayay buu yihi o waxaa laga yaabaa lafdigii jamaca lala yimi iyadoo looga jeedo laba loogaba jeedo uno dee luqada carabeedna waa soo naqlinay iminku hadalkan markii hore aan soo qadimay waayo suuradii horena tanay la mid ahayd un taa laakiin kama hadlina tanuu kaba hadlay way <coughs> baabu karahati الاktiصaari fi الصalaati bal kelidii oo la qabsado salaada marka lagu dhex jiro karahadeedii ama nahyintii la iskaba nahiyey baabkeed weeye اktiصaar imika taasaan horeysiinaya wixii kale intaa dhaafsan ee la yihi xadiidka inooguba imane وxadaثnي الحakم بن muسى الqndriy qala xadaثna cabdاللahi بن المبارك xa قال وxdثna abubكر بن أbي شhaybة qال xdثna أbو khالد وأbو سامة جميعا عن هiشhام عن محمد عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم in yar snadka haddaan eega alxakم muسى الqndri hore inuu soo mareeye laakiin nawowi baa maanta sharax halkan wuxuu kuba qabtay xaafad baqdaad kaba mida ah, oo qandaratulbari la odranayey waa kaabadii malaa ayay nisbadiisu tahay xakam ibnu muusahan culimo kaloo loo nisbeeyey oo badanna way jirtaa buu yidhaah laakiin wuxuu sheegay meel kalo kuwo kale oo culimo ah oo alqandariyu nisbadoodu tahay ee laakiin iyaduna meel ra'sulqandaro la odhanayo naysaabuur ku taalay loo nisbeeyo waa arrimo isu eg isshabahaya dee malana xifdi un iyo dabdi la kala dabdiyo ka xaggaa loo nisbeeyey ka baqdad loo nisbeeyey xaafadeedaas ama meesheeda waa wax adigu kala saaray ama xifdi un baa lagu kala saaraayo dee umuuraha dabdinteed oo waxaan u leeyahay moxamed ibnu daahir ilmaqdasi baa labada qismo caddeeyey kolley halku ku caddeeyey inooga sheegay waxbaan filaya waa kitaabkiisan oo ansaabta iswaafaqsan ujeeddadu lafti keliya leh laakiin haddana meelihii kale loo nisbeeyey ay kala duwan yihin kitaab soo saasuu leeyahay taasumuu ku caddeeyey meeshan ama abu khalid waa sulayman iبn xayan abu khalid اaxmar horaynu usoo maray abu usamana xamad iبn usama marka jamiica can hishaamna wuxuu leeyahay cabdالlahi iبn mubaarak o abu khalid اaxmar abu usama saddexdoodaas ba hishaam ayay kaba warinayaan hishaamna yuu ka warinayaa moxamed kole hishaamkuna waa hishaam ibnu xasan oo dee marka la eego dadkii ibnu sirin kaba wariyay dadkii axaadiistiisa uguba yaqaanay aha can moxamed ibnu sirin can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey an yusaliya inuu tukado الrajulu ninku mukhtasiran xaaliya isagoo kelida haysta wa fii riwaayati abi bakrin qaala nahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam bal xadiidkii ama baabka waa inoo dhamaaday waxaana in kolley culimada ama ha noqoto qorooyinkii luqada iyo gariibka ama ha noqoto culimadii kale ee deesan axaadiisa inoo sharaxday aimadii kale waxay halkan ay kuma fasireen waa ruuxa isagoo salaadii ku jira kelidiisa qabsanaya ee kelida haysta taasba weeye oo ay yidhaaheen dee ama waaba dee dadka iyagu mutakabiriinta ficilkoodba kollayna aadaabtii iyo hay-addii salaadu lahayd way khilaafsantay barkood ay yidhaahaan waaba yahuud baa waxaa sameeya barkood shaydaan baa sameeya walba ibliis oo markii jannada laga soo dhaadhiciyo saa xaaladiisu ahayd calaa kulli xaalin uslubkii iyo aadaabtii salaada waa wax ka baxsan waayo markaa la taagan yahay iyo mar kastaba gacmuhu meel bay lahaayeen waa si kaba baxsan haddaba rasuulka ilaahi taa waa nahiyey oo waa laynoo diiday bal markaa taasba weeye kolley culimada qaarkood baa waxay kuma fasireen iyada macno taa kaba duwan oo naha an yusaliya rajulu mukhtasiran kolley miksara ushan dee la cuskada ama la ictimaadsadaa la yidhaah waa ruuxii tukanaya isagoo bal matalan gacantiisa uu taageersanayo ama cuskanayo gacantiisa ay kuma sugantahy culimada luqada barhkood baa taa kuma fasiray abu hurayre iyo bay kaba soo naqliyeen inuu kuba fasiray an yaktasira suurata fayaqra min akhira aayatan aw aayatan suuraddii inuu soo gaabsado dhammaadkeeda aayad ama laba aayadood uu aqriyo waxaa kaloo lagu fasira ikhtisaar gaabsasho salaadii oo an rukuucdeedi iyo sujuuddeedi iyo xuduuddeedii la dhamayn lasoo gaabsado oo e wax laga taga ama waxyaalahan ama umuuraheedii aan la hagaajin bal intaba lagu fasiraya lakin tay dee muxaqiqiintii xadiidka ah, ama cilmiga iyo luqawiyiintii iyo qoladii qariibka intooda badnayd ay kuma fasireen waa macnaha horeed horeysiinay dee kolleyna hay-adda ama saasoo loo joogsado iyo taasoo la sameeya way ka baxsan ba dee salaada kayfiyaadkeedii ama sidii loo tugan jiray way kaba baxsantay baabkan baan ku daraya <clears throat> baabu karahati masi xasa wa tasfiyati turaabi fi salaati wuxuu u baabaysan yahay karaahadii qururaxa in la masaxo ama dee waa ciidii iyo wixii laba midkahayd weeye gacanta la mariyo wa tasfiyati turaabi fi salaati salaada dhexdeeda ciidii in la simo karaahadeedii macnaha maxay de inaga masaajideenu alxamdulilah way goglan yihiinba oo kuwa mubaladkee balaad balaadkaasi yaalo masaajidoodii waaba kaas ciid bay ahayd kolkol quruurax iyo waxyaalaha say kuba gogli jireenba ruuxii markaa israa ku sujuud inta badan waxaa la arkaa waxba iskamay dhigi jirin sujaadad ay duldhigaan ma jirin marka markuu israa sujuud waxaa laga yaabaa way budbudayeenba oo quruuruxan iyo waxaana dhibayey marka taasi maxay keenaysay dadku inay gacanta inta ay salaada ku jiraan ay mariyaan oo isimaan hadduu markii hore si sima markaa bal waxa ay markaa tahay ruuxu inta u salaada ku jiro dee khushuucdeedi iyo khuduucdeedi iyo adaabteedii inuu ilaaliyo marka bal suurada inta loo ogoliya way noo dambaysaaye inuu salaada dhexdeedii nooc ama ha noqoto dee bal taas uu laba yimaado oo uu taas simo isagoo dee laleeyahy inta muddadaa yare kooban iskaba adkayso sujuuddaada dina hagaag isaga dhamayso oo taa gacantii uu kuba simo taas buu baabkeedii yahay wixi intaa dhaafsana xadiidkan kuba arki doona <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakic qala xadaثna hisham idastawaiy عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معayqib qال أنه qاal معayqib horta kutubta لحda oo dhan wax معayqib la yidhah ama nin معayqib la yidhahba ninkanaa kusugan waa magac keli ah umahaadka oo dhan ama لحda ah معayqib ninkan mooyaane nin kale kuma sugna waana صحaabi jaliil ah saabiqiintii iسlaamka u sabqday kaba mida muhaajiriintii xabasho u hijrootay haddana madiine usoo hijrootay kaba mida laba mida معayqib <coughs> iبn abi faطima waa nin reer dawsu ahaa walow dee qolooyin reer cabdishamsi adigu bal matalan quraysh uu xilfi isaguna lalahaa asalku waa dee marka la eega reerku kaba dhashay waa abu hurayriya reerkoodii lakin waa nin dee xil maka degenaa weye waa reer maku ah oo dadka islaamka uba degdegay oo rasuulka ilaahayna khaatimkiisa isagaaba hayaa la idhaha cumar waktigiisii baytmaalka waa tawaliyey kolleyna waxa weeya xadiidkan baanu halkeena kuba leeyahay waxaan leenahay inu waana magac keliya wuxuu yihi qaala mucayqib dakara الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu hadal qaaday u xusay almasxa masaxa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ama masjidku waa meeshii makaanka sujuudaba dheh waayo la yidhahdo darf mimia bal meeshii lagu sujuudayo maseexitaanka la masaxo meesha lagu sujuudayo ayuu rasuulka ilaahay hadal qaadiy yani alxasana wuxuu ujeedaa waa quruurxiyo waxyaalaha in laiskuba simo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi in kunta haddaad tahay ruuxa kaas dee la imanayo laabudda mahuraanba ama dee kolley <clears throat> aanad ka maarmayn faacilan inaad mid sameeye aad tahay oo haddii aad kolliba ilowba ilow aad samaynayso fawaaxidatan ay famsax masxatan waaxidatan mar keliya gacanta mari oo ujeedadu ha ku celcelin mar keliya haddii aana dayna horta iskaba daaweeye laakiin haddaana daynahayn mar keliya unsaa isugu sin bal mثلا intaas kuma kaaftoon xadiiska duruqdiisna waa kuwan xadaثna محamed بن المثنى qال xadaثna yaحيى بن سعيid عن هiشام qال xadaثnي بن أbي كثير عن أbي سلمة عن معayqib أنهم sألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة masxiga waa meesha lagu sujuudayo gacanta la marinayo kolleyna selafka agtoodii oo ama dee agtoodna kara ay ku ahayd ruuxu meel boodhle markuu sidaa kuba tukanayo ciid buu ku tukanaya kolley dee wejigiisii boodh baaba soo raacaya taa hore waxay ahayd waxaan dee ama dhibsigan uu waxan mudmudayo waxa uu dhibsanayo gacanta inuu mariyo laleeyahy bal mar keliya ku kaaftoon waxbaa ku celcelinin waayo sida xadiidba ciladiisu ay kuba timi tacliilkii kuba yimid naxariista ayaa waajahaysa qaabilaysa bal waxaa ha iskaba daayo eh, haddii ay xataa boorkan soo raacaya ay tahay dee bacda salaadu iska masaxayaa looma diidayo hadduu meel boordha ku sujuudo oo wejigiisii boord yeesho salaada marka uu ka baxo isku daa boordkii lama odhanayo waa iska masaxaya laakiin inta uu salaada ku dhex jiro taa nafteeda dee waa markaa agtooda culimada waa midee salafka waxaabay dee kale ay ku tirinayeen waayo tan bay laba mid noqonaysaa inta uu salaada ku dhex jiro weeye kolba wejigiisii uu boordkan ka masaxo kolba wejigiisii uu boordkan kama masaxo taas nafteedu dee waxaa toosan ma aha ama taa karaahaday noqonaysaa laakiin salaada dabadeed dee boord isku daa lama odhanayo iska nadiif nadiifiba ama iska masax marka can <coughs> ilmasri fi salaati waayo ta nafteeda waa lagu fasire qaala marka faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi waaxidatan ifcal masxatan waaxida masxa keliya la kaalay mid keliya un ku kaaftoon وxadثnي عbayd للh بن cمر الqwاridiي qال xadثna khالد yعن بن الحاrث qال xadثna هiشام بhda الاسناaد وqال فيه xadثnي معayطيب ح وxadثnah أbو بكر بن أbي شhيبة qال xadثna الحسن بن موسى qال xadثna شhيبان عن يحيى عن أbي سلمة eg yaحya iyo أbي سلمة iyo waa kuwa inagu soo noqnoqonaya inta ka dambeysa ay sir bedeshay qال xadثnي معayطيب أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال في الرaجuل wuxuu uhi rasuulka ilahi isagoo nin ka hadlaya yusawi simaya turaaba ciidda xayثu meesha iyo uu ku sujuudayo ayaa muxuu ihi rasuulka ilaahay in kun qaala in kunta haddaad tahay faacila mid samaynayo horta iska daaweeye laakiin haddaad tahay mid samaynayo kolley aana daynahayn fawaaxidatan ay fafcal masxatan waaxida mar keliya un ku kaaftoonoo mar keliya masxaya waxbaha ku celcelina marka axaadiistay inoogaba sugan waxa weeye horta nahyigan karahatanzih bay culimadu kaba dhigaan xaraam kaba dhigaane inay dee karaaho tahay masxigaa meesha gacanta la marinayo dee waana tan aan wejigoo la masaxana aan raacinay waxaana culimadu taas ay yidhahan gees masixitaan ka badani kolley ruuxii waa jeedinaya t khushuucdii salaada waa ka jeedinaya gees kalena tawaaducii dee salaaduba tawaaduc weydo wejigii acdada ugu sharaf adnaabaa nu la dhigayo waa tawaaduckii ugu weynaa tawaaduciina way kaba hor imanaysaaba taasba weeye oo bal matalan saas bay karaahada u tahay karaahadana waa litanziya xaaraamnimo xaddeed ma gaadhsiisna wallahu subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta